alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima callamtana wclimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay aladkaar bacda asalaami min asalaa adkaartii la akrinayey salaanta salaada laga salaam naqsay dabadeed la akrinayey digligii saddexaad wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha balay waa wada towxiid ilaahay keliyeelkiisa ayaa mar walba lagu dhawaaqayaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caamu jira ila allahu alla mooyaane waxdahu xaaluu keliye laa shariika lahu wehel uma sugnaanin lahu lmulku milkii iyo lahaansho ilaahay isagaa iska leh walahu alxamdu mahadna ilaahay isagaa iska leh wahuwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun waa mid awooda laa xawla xeelad walaa quwata iyo quwa nooma suga ah ilaa billaahi ilaahay kaalmaysigiisa mooyaane laa ilaaha ilaa xaq loo caabudjira ila allahu alla mooyaane walaa nacbudu ma caabudayno ilaa iyahu isaga mooyane lahu nicmato nicmo oo dham ilaahay isaga ay u sugnaatay walahu lfadlu fadli iyo dheeraad iyo hidid isaga ay u sugnaatay walahu hanaa'u lxasan ammaan wanaagsan oo dhamiya ilaahay bay u sugnaatay laa ilaaha alla xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu ilaahay mooyaane waa caabudaynaa mukhlisiina xaalaan u khaalis yeelayno lahu isaga addiina cibaadaaan u khaalis yeelayno walow kariha alkaafiruuna gaaladu haba nacaane xadiidkan waxaa warinaya isagana imaamu muslim ayaa warinaya saxaabiga markaa laga warinaya waa cabdillaahi ibnu subayr ayaa laga warinayaa waxa uu leeyahay ibnu zubayr wuxuu ahaa yaquulu fii duburi kuli salaati xiina yusallim tan ayuu odhanayay waxaanu odhan jiray kaana rasuulullahi yuhallilu bihinna dubura kuli salaatin salaad kasta oo uu tukado tan ayuu nebigu sala llah alay sl akhrin jiray oo ku taaliishan jiray waxaanay tahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mooyaane waxdaw xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu wax uu helo oo ilaahay u sugnaaday ma jiro lahulmilki ilaahay milki iyo lahaansho isaga ayuu u sugnaaday walahu lxamdu mahadi isaga ayay u sugnaatay wahuwa calaa kulli shayin qadiirun wax walba ilaahay mid kara oo wax ilaahay cagsi gelinayaa aanu jirin weeye wax walba ilaahay waa karaa laa xawla xeelad walaa quwata iyo quwa noomay sugnaanin ilaa billah ilaahay kaalmaysigiisa ilaahay markaa oo nakar siiya mooyaane quwo iyo xeelo aan leenahay oon wax ku qabsanaynaa ma jirto laa ilaaha alla xaq lagu ila allaahu alla mooyaane walaa nacbudu ma caabudayna ilaa iyaahu alla keligii mooyaane ilaahay oo keliya ayaan caabudaynaa isaga ayaan cibaadada ku gaar yeelaynaa cid aan ku lamaanaynayna ma jirto weliba lahu nicma ilaahay isaga ayay nimco u sugnaatay mid muuqata iyo mid qarsoon ilaahay isaga ayaa bixiyay hadday risiqtay hadday maaltay hadday ubatay hadday jahtay wax alliyaal iyo waxa addoommadu haysaan waa bikum nicmati fa min allah ilaahay xaggiisa ayay ka ahaaday ilaahay ayaa bixiya walahu lfadlu fadlina ilaahay isagaa bixiya wallahu dulfadli alcadiim ilaahay fadli weyn ayuu saaxiib yahay oo fadli iyo dheeraad iyo hidin iyo wuxuu addoommadiisa siiyo ilaahay miduu saaxiiba oo qasradiisu ay buuxaan oo aanay dhammaanaynin weeye walahu hanaa lxasan ammaan wanaagsan baa ilaahay u sugnaatay oo ammaan aanay addoommadu koobaynin oo siduu ilaahay nafdiisa ku ammaanaya ayaa u sugnaatay mukhlisiina nacbuduhu ilaahay waa caabudaynaa ama yacni taaliishaasaan wadayna mukhlisiina xaal aanu khaalis yeelayno u gaari yeelayno cid aanaan kaga lamaanaynin cid aanaan kaga barxaynin lahu ilaahay addiina yani cibaadada isaga ayaan iyo camalka iyaga isagaan u khaalis yeelaynaa walow kariha alkaafiruuna gaala haba nacdo ikhlaaskaa markaa haba nacayaan cibaadada iyo diinta ha nacayaan annagu ilaahay ayaan caabudaynaa oo aan u khaalis yeelaynaa xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa digrigani inuu isla mashruuc yahay maca digrigii hore aynu soo marnay salaadaha dabadood waana waxyaalihii nebiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaaday waxaana markaa dee ku sugan camalkii oo ilaahay loo khaalis yeelayo waana dee raacidda nebi maxamed sala allahu alay slam raacaya dhamaystirankiisa ka mita camalku waa ilaahay loo khaalis yeelo in ilaahay markaas la mahadiyo towxiidkiisa markaas la qiro markastii xaalad kastood ku sugan tahay siiba yacni salaadaha dabadood waxaa kaloo odhanayaa subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo xunaan ka hufan walxamdu lilaahi mahadi ilaahay loo sugnaato wallaahu akbar ilaahay baa weyn halaaan wa halaaiina saddex iyo soddon jeer ayuu odhanayaa laa ilaaha ila allahu alle xaq lagu caabudaa ma jiro alla mooyaane waxdaw xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu wehelu ma sugnaanin lahu lmulk milkiiyo lahaansha ilaahay buu usugnaaday walahu lxamdu mahadina isagay u sugnaatay wa huwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun waa mid awooda oo kara xadiidka imaamu muslim ayaa warinaya waxaana laga warinayaa saxaabigaa weyne jaliilka abu hurayra cabdiraxmaan ibnu waxaanu leeyahay lafdiga imaamu muslim rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi man sabaxa allaha fii duburi kulli salaatin qofka subxaan allahi yidhaahdaa salaadga kasta dabe wa halaaiina saddex iyo soddon wa xamid allaha halaaan wa halaaiina saddex iyo soddon jeerna alxamdu lilah yidhahda wa kabara allaha ilaahay weyneeya halaaan wa halaaiina saddex iyo soddonna jeerna ilaahay weyneeya fa tilka tiscatun wa tiscuun taasi waa sagaal iyo sagaashane wa qaala tamaama almi'ati boqolka dhammaystirankiisana yidhaahda dhammaystirkiisa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كيلا هذا غفرت خطاياهم ذنبيالكي سوال نافيا وإن كان مثل زبد البحر بدا حنبدا يدو كلبا دنبياشي سو هادان سيدا أي حنبدا بدو وبدان تهي markay kacsan dahay mawjadaheedu ay kacaan waadi arkayso ay u xunbayso dunuubtiisu sida xunbadaaba u badaatee ilaahay waa u dhaafaya alxamdu lilah ilaahuna waa afaja waxaa kaloo ayana ka mida ah waxyaalaha ku soo arooray adkaartan si xadiidka imaam muslim uu warinayo saxaabadii rasuulku laba qaybood bay u qaybsanaayeen qaybi waxay ahaayeen dad aqniyahoo maalqabeenna ah oo dee cuhmaan ibnu cafaaniya baa ka mid ahaa iyo qaar fuqaraahan wax haysanoo dee asxaabu sufiya halkaa masaajidka xaggiisaa dambe iska fadhiyey ayaa ka mid ahaa qoladaa muhaajiriinta weliba muhaajiriinta weliba fuqaradoodii ayaa rasuulka u yimi markaasa waxa ya rasuul idhaba ahlu duhuur bidarajaati alculaa wanaciim almuqiim dadkii maalqabeenka ahaa darajooyinkii sare iyo nimcadii joogtada ahaydba iyagaa la tegey markaas wuxuui wabaadak oo kaasi waa sidee waxay yusalluuna kamaa nusalli horta si baan u wada tukannaa saf baan wada gallaa wa yasuumuuna kamaa nasuum bishaana waanu wada soonnaa waa wada gaajoonnaa wayatasaddaquuna walaa natasaddaq ayagu halkii looga baahda wax bixinba waa ku bixinayaan annagu waxaanu bixinna ma hayno wayuctiquuna walaa nuctiq addoommay horaynayaanoo ajri keenayaan annagu waxaan horayna ma hayno nebigu dabeetana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi war ma idin baraa waxaa ku gaadhaysaan ka idinka horeeya ka dambeeyana aad kaga goosanaysaan oo kaga hormaraysaan cid idinka fadli badana aanay ahaanaynin mid sameeyo waxaa samayseen oo kale mooyaane sina balaa yaa rasuul allah haa taasina waataanu doonayno markaasaa nebigu sala allah alay slam tusabbixuuna wa tukabbiruuna wa taxmaduuna dubuura kulli salaatin waxa ilaahay nasahaysaan oo ilaahay weynaynaysaan oo ilaahay mahadinaysaan salaadka kasta dabeed wa halaaiina mara saddex iyo soddon jeer intaasaa markaa ku helaysaan oo kabidii noqonaysa oo kii markaa idin dhaafayna marka aad ku gaadhaysaan kii idinla meeshahaa iyo kii idinka dambeeyena aad ku dhaafaysaan dee ilayn diintu cid uma xidhne eh nimankii marka horeba ganacsatada ahaa ilayn ganacsatadu may ahayn qaar masaajidee diinta ka go-ane ganacsado waxay ahayn sida ilaahay rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illah masaajidda ku xunan oo duruusta ku xunan ilaa masaajidka ummadda islaamka ba laga wada xukumayee dee ayaga laftooda ila nebigu lama waxaan shaashiqin oo dhegta uma saarin kuwane dee iyaguna waa maqleen intiina way yidhaahdeen dabeedna waa ku soo noqdeen waxay dhahe yaa rasuulallaahi dee intii aada noo sheegtay walaalada iyadii maalqabeenka waa sameeyeen oo dee intiina waa sameeyena maxaanu yeelaa tiina waana dheeraayen tiina marka aad noo sheegtayna dee ayna nala wadaageen markaasaa nebigu uhi dalika fadlullahi yuutihi man yashaa war kaasi waa fadli ilaahayo ciduu doonabaa ilaahay siiyaa ninka ilaahay isugu daray maal iyo haddana mahadnaq iyo inuu diintii ku dhaqmo waa fadli ilaahay ciduu doono uunu siiyo ayaa nabigu sala allahu calay wasalam yii kaasi markaa fadli ilaahay weeye ismay xaasidaynin markaa laakiin khayrka iyo wanaagga ayay ku tanaafusayeen oo ay markaa ku kala horumarayeen waxaynu ka qaadanaynaa markaa xadiidkan iyo markaa dikrigan fadliga ilaahay ummaddan ugu tafadulay waxaa ka mid a ah camal yar oo ilaahay loo khaalis yeelay oo nebi maxamedna sala allahu calayh wasalam lagu raacay oo siduu u qabtay loo qabto ayaa ajri weyn aada ku helaysaa bal maxaa ka fudud dikrigaa yare salaada dabadeed aad akhriyayso halkaynu wada boodayno ee mar alle markaa la salaam naqsado aynu markaa kadimada boobayno intaa yar inuu markaa qofku fadhiyo oo uu dikrigaa markaa akhriyo maxaa ka fudud maxaa ka weyn ajriga iyo waxa lagu helayo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa saxaabada rasuulku sala allahu calayhi wasalam siday ugu tartamayeen kooda qaniga iyo kooda faqiirka ayba khayrka iyo wixii ilaahay raalligelinaya ayay ku tartamayeen wax kale laguma tartamaynin waxaa kaloo xadiidka ayana culimadu ay ka qaataan oo ay tilmaamaan waxa muran ku jira ma qaniga shaakirkaabaa fadli badan mise faqiirka saabirka qofka qaniga ah ee ee ilaahay u mahadnaqaya ee wujuudi khayrka iyo wanaagga ku bixinaya ayaa fadli badan mise waxaa fadli badan qofka faqiirka wax mashquuliye aanu jirin ku sabirsan qalbigiisu markaas ayabaa fadli badan markaa qolaba mid ayay fadishaa laakiin xadiidkani wuxuu ka mid yahay sida imaamu nawowi leeyahay axaadiida loo deliisho waana salaf iyo khalafba murankaasi wuu ka jiray inuu alqaniyu shaakir kaa qaniga ah ee mahadnaqaya inuu ka fadli badan yahay kaa faqiirka ah ee markaa saabirka ah waayo dee iminka jihaadkii oo kale yacni waxaa la doonayaa biamwaalikum anfusikum baa la yidhi maalkiiyo nafdiba in lagu jihaado haddaan maalkii la haynin jihaadkii nafduna ma soconayo marka kaas ayaa markaa fadli badan qofka qaniga ee ilaahay maalka uu siiyey ee haddana ku mahadnaqaya dee waxyaalihii la kamanayay ee uu nabigu yihi laa xasada ilaa fitnatayni yacni kamasho ama majeerasho ma jirto laba arrimood mooyaane maxaa labada arrimood ee ka mid ahaa dee qofkaa ilaahay uu maalka siiyey fasalladow calaa halakatihi fi lkhayr ee ilaahay uu ku salliday markaa yacni waa lagu salliday inuu ku halaago khayrka balay hadda waa lagu salliday baa la yidhi inuu ku halaago baa layidhi hadda wax bixintii siduu khayrka iyo meel alliyaaliyo meeshii looga baahdaba uugu bixinayo waa lagu salliday baa layidhi waxaana la yidhi xoolihiisi buu ku halaagayaa kaas ayaa wax la kanto oo la yidhaahdo ilaahay ow xoolahaasoo kale ise aan saasoo kale aniguna ku sameeye wax la kanta kaasaa markaa markaa dee waa qofkii ilaahay labadaa isugu daray ee mahadnaqaya ee bixinaya ayuubaa fadligaa helaya kii aan markaa isagu labadaa ilaahay isugu darin dee markaa fadligaa ma helayo xadiidka waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa sida nebigu sala allahu alay slm laabtiisu ay waasicaweyd siduu markaa saxaabadiisu weydiintooda iyo niqaashidooda iyo ku celcelintooda ugu dulqaadanayay welibana markaa khayrka iyo wanaagga ugu tilmaamayay waxaa kaloo xadiidkaan ka qaadanaynaa dee fadli oo dham ilaahay gacantiisa ayuu ku jiraa ilaahay baa cidduu doono siiyo qof walbana wixii ilaahay uu siiyey ayuunbaa loo baahan yahay inuu ku camal falo wixii markaa aan ilaahay siininna aanu markaa ugu cadhoonin adkaarta waxaa ka mid a ah qaar mudlaqa oo aan tiro iyo cadad lahayn meelna aan lahayn ayada waad iska wadaysaa dee iminka afdalu dikri laa ilaaha ila allah laa ilaha illa baad wadaysaa meel gaara ku gaaryeeli maysid markaa haddaad meel gaara adigu ku gaar yeesho bidcad la timi iminka laa ilaha illa allah maxaynu shacaar uga dhignay jinaasada laa ilaaha illa allah laa ilaha illa maya baa lagu leeyahay joog halkaa waxaa sunno ah in la aamusnaado marka mayd la wado ee la aasay waanshib la yidhaahdaa marka inaad shicaar uga dhigto laa ilaha illa alla ugu fadli badan inaad janaasada shicaar uga dhigto bidcay noqonaysaa laguma ogola laakiin in aliyaaliyo intaada kale adigu meel haku gaariyel laa ilaha illaa wado muxuu nabigu sala allahu alay wasalam yidhi kelimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila raxmani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ayana waad wadaysaa adkaarta waxaa jira qaar makaan ahaan yacni zaman ahaan iyo tiro ahaanba xadidan iminka digrigani xagga zaman ahaan wuu xadidan yahay oo wuxuu ku xadidan yahay salaada marka laga baxo tirana wuu ku xadidanya wuu ku jaango-an yahay marka waa inaad xilligaana la timaado tiradiisaana aanad kana yaraynin kana badinin markaasaad ajrigii ku helaysaa uu lahaa mutaabacadii nabigana sala allahu calayhi wasalam ay kuu xasilaysaa haddaba axaadiida nabiga sala llah alay slm ka sugnaatay ee adkaartan bacda salaa'i xagga tasbiixda tilmaamaysaa ee wada saxiixa ahi waxay ku timi lix weji mid weeyaana inaad tidhaahdo subxaana allah walxamdulilah wallaahu akbar ee saddex iyo soddon jeer baad subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar waad israacinaysaa waxaanad ku khatimaysaa laa ilaha illa waxdahu laa shariika ila lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir waa xadiidka imaam muslim baa kaa warinaya waxaa kaloo ka mid ah inaad tidhaha subxaana allah saddex iyo soddon jeer alxamdu lilah saddex iyo soddon jeer allahu akbar afar soddon jeer kan imaam muslim baa warinaya waa kaynu u badannahay inu samayno oo inaad kala goysood midba gaar ka dhigto waxa iyanaa sugan subxaana allah walxamdu wallahu akbar oo saddex iyo soddonuun aad tidhaahdo ayaa iyana bukhaari ku sugnaatay waxaa kaloo afaroo ayana sugan inaad subxaan allahi toban jeer tidha alxamdulillahina toban jeer tidha allahu akbarna toban jeer tidhaahdo oo ayadana imaam albukhaari baa warinaya waxaa kaloo sugan subxaana allah koob iyo toban inaad alxamdulilah koob iyo toban inaad allahu akbar koob iyo toban inaad tidhaahdo ayaduna way suganta imaam muslim baa warinaya nooca lixaad subxaana allah walxamdulilah walaa ilaha wallahu akbar inaad shan iyo labaatan jeer tidhaahdo ayaduna waa mid sugan oo lixdaa kayfiyaba waa u sugan yihiin weliba kayfooyinka markaa dee ugu sii fadliga badan taa aada israacinayse ama aad eh, saddex iyo soddonka jeer wada odhanayso laa ila illa aad ku khatibayso ama saddex iyo soddon jeeroo mid waliba ay saddex iyo soddon jeer tahay allahu akbar toon aad afar iyo soddon ka dhigayso ayaa markaa uusii muhiimsanoo tii markaa weliba nebigu qoladaha muhaajiriintaana u tilmaamay taas ayay ahayd iyada waynu tilmaami doonaayo waxaa lagu tirinayaa waa faraha weliba gacanta midig ayaa lagu tirinayaa oo sida uu tilmaamayo xadiidka imaamu tirmidi sanadkiisuna xasanka yahay isagoo markaa la hadlaya muhaajiraadkii mid ka mida ah, calaykuna bitasbiixi watahliili wataqdiis waqcudna bilanaamili fainahuna mas-uulaat musandaqaat waxaa laasimtaan tasbiixda subxaana allah taaliisha laa ilaha illa allah oo ilaahay qadisaan oo tahirtaan oo markaa yacnii inuu markaas yacni ka dahiran yahay waxaanaad ku tirisaan faraha yani anaamil waa xubnaha xubnaha lagu tirinaya iyagaa mas-uulaad ahoo la weydiinaya iyagaa mustandaqaad ah oo maalinta qiyaamaha laga hadashiinaya weliba wuxuu tilmaamayey xadiid kaleo isagana imaamu tirmidi uu warinayay ra-aytu rasuula yacqidu tasbiixa biyamiinihi isagoo midigtiisa kutasbixda kuma tasbiixsan jirin yacnii laabidaasina iyana way jirtaa in laabidaa lagu tasbiixdo iyo in xubnaha markaa anaamil buu iminka xadiidkaa hore tilmaamay saana markaa culimmadu way sheegeen iyadoo saa markaa loo tiriyo laabidaa iyo markaa in faraha lagu tasbiixsado iyada tusbax ma lagu tasbiixsan karaa horta sida dee aynu arkayno ee nabiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaatay sida markaa dee saxaabiyaadkaana markaas uu ku yihi saxaabiyadda nebigu faraha ayuu ku gacanta midig waxa uu ku tasbiixsan jiray gacantiisaa midiga faraha saa wanaagsan ee fadliga badani waa sidaa tus waxaan lagu tasbiixsan karaa waa masale ay markaa culimmadu qadiiman waxadiidan iyo asxaabu lmadaahib ay markaa ka hadleen oo intooda badani ay yidhahdaan markaa waa lagu tasriixin karaa waa sunne oo waa lagu tirsanayaa waxa xadiid oo xadiid markaa waxaa tilmaamaya habeen saxaabiyada oo intuu nebigu sal subax ka baxay laftimireed ku tirsanaysay oo uu dabeetana u tilmaamay un wax ka fadli badan wixii ay maantoo dhan tirinaysay taasay markaa imaamu nawowi aimo fara badan riyaad saalixiinkiiba ku taallay ayay tilmaamaan inay daliil u tahay mar haddii laftimireed ay ku tirsatoonu nebigu u diidin inay markaas wax daliil u tahay waana walow riwaayadaa markaa la daciifiyo sanad ahaan markaa looga hadlolaya sanad ahaan bay daciif u tahay taa iyobay deliishadaan culimada runtii qaar aada u fogeeyaana waa jiraan yacni shaksiga ugu hadalka adag ee markaan arkay waxa weeya sheekh bakar abu zayd kitaabiisa la leeyahay ducaa aad buu taariikhdeeda iyo halkay markaa ka timi ayuu aad iyo laxad u tilmaama isagu meel daran ayuu ku arooriyaa albani baa isaga lafdigiisu kaga hadla markaa silsilatu axaadiis daciifa isaguna runtii kaga hadlay oo weliba isagu dee kuwan waaweyna ama qoorta la subanayo ama markaa dee dhaadheer buu isagu ka hadlay abshabacadlana lahaa tusbax digada geel shaabahu subag dabaalsiiye yani mid digada geel oo kale aada moodo ayuu isaguna markaa ka hadlayey waxaa runtii ka hadlay isagana sheekxan saal cuhaymiin baa runtii eh, ilaahay khayra siiya si wasada oo runtii dhexdhexaada uga hadlay wuxuu isagu ku tegay annahu laysa bidca diiniya tusbaxu inaanu ahayn bidca diini ah ee uu yahay waxaan isagu maqsuud lidaati ahayna wuxuun wasiilo ah oo qofkani wuxuu ku tirsanayaa keliya huun digrigan taaliishan iyo taxmiidan iyo tasbiixdan uu odhanayunbuu ku tirsanayaa ee isaga lafdiisii ilaahay ku cabud maayo eeg isaga waxa kala duwan haddaad haysashadiisan iyo rogiddiisana aada u aragto inuu cibaado yahay iyo inaad dee iska arkayso kuushan iyo inuu markaa waxa qorigan uu yahay laakiin aad ku tirsanaysa wax macno kale aanu lahayn marka waa faham aad iyo runtii daqiiqaho aada u wanaagsan oo aniguna runtii aan ku qanacsanahay weeye inaad wuxuun ku tirsanaysa waxaad markaa cibaado ka dhiganayso ma fadli dheeraada inaanu hayn markaa wax weyn oo lagu sii murmo ma aha laakiin waxa ugu wanaagsani siiba adkaartaa markaa kooban waxa weeye inaad markaa faraha ku tasbiixsato wixii faraha badan ee markaa aad tirsanaysa ee faraha badanna haddaad markaa aada ku tirsato wax dhibaato ay markaa kuma sugno waxaa kaloo markaa qofku uu akhriyayaa saddexdan suuradood bismi illahi raxman raxim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad iyo bismi illahi raxman raxim qul acuudu birabbi lfarq min shari maa khalaq min shari qaasiqin idaa waqab min shari nafaathaati fi lcuqad wa min shari xaasidin idaa xasad iyo bismi illahi raxman raxim qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min shari lwaswaasi alkhannaas aladi yuwaswisu fi suduuri nnaasi min aljinnati wannaas bacda kuli salaatin salaad kasta dabadeed ayuu markaa een akrinayaa oo odhanayaa waxaana warinayaa in la akhrisanayo salaad kasta dabadeed abu daawuud iyo nasaa-i ayaa ayaa ayaa ayaa wariyey sanadka xadiidkuna waxa weeye xadiid saxiixa ah oo aymo fara badanoo hore iyo sheekh albaaniyu ay markaa tasixiyeen waxaana laga warinayaa saxaabi iyo cuqbat bnu caamir la yidhaha aljuhani waxa uu leeyahy amaranii rasul lahi sal l sl an aqra bilmucawidaati dubura kuli salaatin wuxuu faray mucawidaadka mucawidaadkuna waa saddexdaa suuradood suurat اlikhlaas suurat اlfalaq iyo suurat اnnaas ayuu i faray inaan akriyo salaad kasta dabadeed weliba waxyaalaha markaas ay la gaarka yihiin waxaa kaana rasuul lahi salى اllahu alay slm waxaa ida shtakaa yaqra'u calaa nafsihi bilmucawidaat wayanfus nabigu sala la alay slam markuu xanuunsado nafdiisa wuxuu ku akrin jiray mucawidaadkaasuu ku akrin jiray waana ku tufi jiray nafdiisa waxay leedahay markii wajaciisi iyo xanuunkiisii markaa daraadayna kuntu aqra'u caleyh wa amsaxu biyadihi rajaa barakatiha gacantana yacni waan ku masaxayey marka halkaana waxaynu ka fahmaynaa inay ruqyo yihiin oo qofku isagu isku akriyo isla markaa laguna akriyo dadkeen waxay dhahaan qofna isu wadaad ma aha yacni isu wadaad weeye qof waa inuu isagu isku akhriyo oo ilaahay baryo marka u horraysa kadibna markaa dadka walaalihiina ay ku akhriyaan anoo ayaguna markaas ay u ergeeyaan markaa ayaa wanaagsan markaa fadligeeda iyo macnaha markaa suuradahaba insha allahu tacaala waktiga ayay naga dhacay laakiin dariskeenna dambe ayaynu insha allahu tacaala aynu ku qaadan doonaa darisku halkaa inugu joogo allah